bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigani toddobaad kitaabkii usuul sunna lilimaami axmed caleyhi raxmat ullah shalay waxaanu inoogu dambeeyey darsigani masaladii ku saabsanayd ama asalkii ahaa soo degitaanka waxaan dhihi lahaa dajaal iyo imaanshihiisa iyo inuu nabi ciise soo degi doono dajaalna dili doono waxaa inoo dambaysay marka qowlu اlimaamu raximah اllahu tacaala wa ana ciisa bna maryam yanzilu fayaqtuluhu bibaabi luddin bibaabi luddin baabu luddinkaas waxaan u malaynayaa carabku wuxuu dhacay inuu manaar albaydaa oo sharqiya dimishq iyo baabu luddin ay isku mid yihiin sax ma aha day saas uu sheegnay ama hadalku dhacay baabu luddin waxay ku taallaa filistiin meel falastiin ka mid ah. magaalada ramla yay u dhowda agteeda tahay meeshaasaa la yidhahdaa luddin waana meesha dajaal lagu dili doono oo nebi ciise uu ku dili doono calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam muctaqadka ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah masalada uu imaamku halkaa ku tilmaamay oo ah nusuulu ciisa aakhiru zamaanka inuu nabi ciise soo degi doono aayado qur-aanka ka mid ah loo deliishadaa oo ay ka mid tahay qowl ullahi tabaaraka wa tacaala in min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida mid ahlulkitaabka ma jiro ahlulkitaabka ka midihi ma jiro ilaa wuu rumayn doonaa nebi ciise dhimashadiisa ka hor sida quraanku aanku sheegay muctaqadka ahlusunnuhuna uu yahay nebi ciise lama dilin calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam say yahuudu sheegatay wamaa qataluuhu yaqiinan sidaa la yidhi wa tacaala way ismoodsiiyeena mayna dilin nin kaloo loogu shabahay bay dileen oo loo ekaysiiye nebi ciise laakiin nebi ciise kor baa loo sii qaaday isagoo nool welina waa noolyaho ma dhimanin xilliga uu soo degay soo noqdo ayay dhimashadiisu noqon doontaa marka marka marka uu soo laabto ayay ahlulkitaabku rumayn doonaan ayadu markaas ka hadlaysa wain min ahli lkitaabi ilaa layu'minanna bihi qabla mowtihi oo soo noqodkiisa amaana ayb waxaa kaloo loo daliishaado a'immada qaarkood u daliishadeen qowlullahi tabaaraka wa tacaala wainahu la cilmun lisaacati falaa tamtarunna biha waa cilmi iyo calaamad iyo ogaansho saacadda qiyaamada ka horeeya marka wuxuu imaanayaa xilli ay qiyaamadu soo dhowdahay oo calaamaadkeedii waaweynaa lagu dhex jiro ayuu imaanayaa nebi ciise caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayadana a'immada tafsiirka ee salafka qaar baa ku fasiray inay tahay aakhiru zamaanka axaadiista nebiga sal aley wasalam ee ku soo aroortay nusuulu ciisa waa axaadiis aad u fara badan oo mutawaatira macnan ah tawaaturka laba ah tawaatur lafdi ah iyo tawaatur macnawi ah. marka waa mutawaatira siday aimo badan tilmaamayaan waxaa ka mida bilmunaasaba aimmada tilmaantay axaadiistaas inay mutawaatir tahay alimaam abulxasan alashcari risaaladiisa ilaa ahli saqr ayuu ku sheegaya axaadiistaas inay mutawaatir tahay waxaa ka mida soo qaadanno xadiidka abu hurayra ka mida radi allahu wuxuu yidhi rasuulku sal ly waslam waladii nafsii biyadihi layuushikanna an yanzila fikum ibnu maryam xakaman cadla ilaahiga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxaa dhow inuu ina maryam dhexdiinna ku soo dego isagoo garsooro ah cadaaladna dadka ku maamulaya fayaksiru asaliiba wayaqtulu alkhinziira wayadacu aljizyata wayafiidu almaal waxaa dhacaya marka saliibka ayuu jajabinaya saliibkan macatabka ay leeyihiin nebi ciisa lagu matalaya ayuu burburinaya wa wayaqtulu lkhinziira doofaarka ay cunaanna wuu dilaya wayadacu ljizyata xukumka ah qur-aanku sheegay oo gaalada in jizya laga qaado sidaana lagu badbaadiyana meeshuu ka saaraya oo waxaan ka ahayn ama iimaan ama dil ama rume ama dil jizyada dhanba meesha ka baxaysa abcan isagu ma nasakhayo shareecada nebi maxamed ma nasakhi karo laakiin waa xugum wakhti leh nebigaa sheegay wakhtigaa haddii la gaadho in xugumkaasi uu mansuuq yahay ama xilligaa uu ku egyahay macnaha marka isla shareecadaa sheegtaye maaha nebi ciise inuu xugum shareecada ku sugan nasakhayo maaha saas macnaha ayib wayafiidu lmaalu xooluhu markaa way badanayaan xata laa yaqbalhu axadun yani ilaa aynan cidna aqbalin Ah, ninkii baxsanayay baa la wareegaya miskiinka aqbalayba ma helaya lanna dadku kulligood waa wada xoolay haystaan waxa ku falaya ma jiro ayib ibnu hurayra abu hurayra xadiidkaa markuu sheeg wuxuu yidhi inuu ciisa soo degaya deliilkeeda haddaad rabtaan iqra'uu in shi'tum aayaddan ahriya buu yidhi min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi aayaddan hadda ahriyayna aayadda ahriya buu rabtaan sidaas way macnaha xadiiska bukhaariyo muslim iyo hayrkood baa soo saaray markuu yimaado nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam muslimiinta waxaa hogaaminaya markaa mahdiga mahdiga markaa muslimiinta hogaan u ah ciise markuu soo dago amiirka iyo madaxa hogaanka muslimiintu iyagu ka mid yahay laakiin isagu wuxuu ka mid yahay dadkaas xakamka ahee garsoorka iyo maamulka iyo la wada laakiin muslimiinta hogaankooda iyagaa iska leh sida xadiidka jaabiru tilmaamayo fii saxiixi muslim nebi ciisa soo degayay buu nebri sal aley wasalam fayaquulu amiiruhum tacaala salli bina markuu soo dego ayaa muslimiinta amiirkoodii hogaankoodiibaa wuxuu ku leeyay kaalayna tuji nebi ciisuu ku leey tacaala salli bina markaasaa wuxuu leeyahy nebi ciise inna bacdakum calaa bacdin umaraa yani ummaddii nebi maxamed madax isu ah idinkaa dhexdiinna madax isu ah takrimat allaahi haadihi lumma karaamayn wey ilaahay uu ummadan karaameeyey inay iyadu is-hogaamiso marka yani wax weeyaan isagu dowrkiisu wuxuu noqonayaa maaha inuu madax ka noqonayo laakiin wax weeyaan yani xakam cadaalad ku maamuluu noqon doona soo degitaanka nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qur-aanka iyo sunnada kadib waa masale ijmaaca ah bayna ahli sunna inuu dajaal diri doono waa masale ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiinoo khilaaf uusan ka jirin dhexdooda waxaa khilaafay jahmiyada iyo muctasilada iyo firaqda daallada ah oo caqligooda caqligay ku inkireen waxay yidhahdeen say ku dhici kartaa muddada intaa leeg nebi ciise inuu noolaado horta say ku dhici kartaa waa midda labaade inuu soo dego xilligaa dambe yimaada say ku kartaa war hawshama ilaahay baa ooto mise caqligiinna xunka ahe yani xusaalada abaad ku miisaamaysaa meesha firaqa aafada haysataaba taaba iraaaafada haysata waxa weeye caqligoodan yarkee derbigaa waxa ka shisheeyaba aan arki karin ama garan karayn bay doonayaan inay nusuusta ku miisaamaan oo yidhaahdaan wixii caqliganagu uu keeni waayo waxa weeyaan wax jira marka muctasilada iyo falaasifadii wixii cilmulkalaamka falsafada qaatay ayaa muctaqadka inkiray qaala imaamu axmed caleyh raxmat ullah waliimaanu qowlun wa camalun yaziidu wayanqus kama jaءa fi اlkhabr akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa wuxuu yidhi imaamku waliimaanu iimaankii qowlun waa hadal wa camalun iyo fal la sameeyo yasiidu wuu siyaadaa wayanqusu wuu nusqaamaa kamaa jaaa sida yimid fi lkhabari xadiidka sida ku yimid xadiidkoo ah akmalu lmu'miniina mu'miniinta midka ugu dhammaystirnaan badan iimaanan dhanka iimaanka axsanuhum ka ugu fiican weeye khuluqan xagga akhlaaqda akmaluhum midka ugu dhammaystirnaan badan soo maaha marka iimaankii inuu kala sarreeyay ku tusi oo mid dhammaystiran iyo mid dhiman isugu jiro taasuu daliishanaya masaladani waa masalada iyadana khilaafkeedu caanka yahay bayna ahli sunna wa bayna alfiraq oo ah iimaanku muxuu yahay muxuuse ka kooban yahay yacni arkaanta iimaanku uu ku salaysan yahay marka la qeexayo maxay tahay waa masale khilaafkeedu uu qadiim yahay ahlu sunnuhuna waxay qabaan sidan imaamku sheegay isku waafaqsan yihin alimaanu qowlun wa camal kutubta sunnada ee a'immadu sunnadu ay qoreen markaad fiiriso aqwaasha a'immatu salafka ay mas'alada iimaanka markay qeexayaan hadallo isku macno ah cibaaraadkuna kala duwan yihiin bay cabbiraan mar waxay ku leeyihiin sidan hadda imaamku yidhi oo kale al-iimaanu qowlun wa mar waxay ku leeyihiin aliimaanu qowlun wa camalun wa niyatun mar waxay ku leeyihiin aliimaanu qowlun wa camalun wa niyatun wa ittibaacu sunna mar waxay ku leeyihiin aliimaanu qowlun billisaan wa ctiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarix kullina waa wada sax cibaaraadkaasi isku macnay keenaya keliyeeta un qaarna way uruuriyeenoo hadalka way koobeen qaarna way tafsiiliyeenoo way sii kala dhigdhigeen laakiin macnahoodu waa isku mid oo wuxuu noqonayaa iimaanku cinda ahlisunna waa qalbiga ictiqaadkiisa carabka ku hadalkiisa iyo xubnaha falkooda iyo samayntooda saddexdaasiba ayuu iimaanku ka kooban yahay ayb qolyaha yidhi marka hadda maalan imaamka hadalkiisoo kale qawlun wa camal maxay ka wadaan waxay ka wadaan qawlun taa waxaa soo gelaya qowlu lqalbi wa qowlu llisaan camalkana maxaa soo gelaya camalu lqalbi wa camalu ljawaarix qowlu lqalbi muxuu yahay waa tasdiiqa camalulqalbina muxuu yahay waa wixii tasdiiqa ka siyaadsanoo yacni xubbigii khawfkii rajihii niyadii casmigii iyo go'aankii wixii tasdiiqa ka siyaasanoo qalbiga gala waxaa la dhihi karaa waa camalulqalbi qowlulqalbina waa rumaynta marka waxa weeyaan qawlka waxaa geli kara qowlulqalbi iyo iyo iyo qowllisaan qowlulisaankana waa inuu carabka ku dhawaaqo oo muxuu ah wixii qalbiga ku jira carabku cabiro sida shahaadateynka iyo wixii la mid camalkana waxaa gudagelaya camalulqalbi iyo camaluuljawaarix oo camalulqalbi muxuu yahay camalulqalbi waa kaan hadda sheegayn waa xubbigii waa khawfkii waa rajihii waa muxuu ahay wixii ka siyaasan tasdiiqa oo qalbigu qabto baa camalulqalbi la dhahaa camalul jawaarixna waa xubnuhu waxay qabanayeen marka haddaad tidhaahda aliimaanu qawlun wa camalun wa ctiqaad iyo inaad ku gaabsatoo tidhahda aliimaanu qawlun wa camal isku meel bay imaanaysa haddaad ku darto waniyatun qolada ku darayna markay wa qowlun dhaheen baa waxay is yidhahdeen qowlun ta'amaa laga fahmi waayaa mxuu ahaay acmaashii qalbiga markaasa waxay ku dareen waa waniyatu qaarka watibaacu sunna kusii darayna waxay ula jeedaan waxaanoo dhan haddayna sunnadii nebiga waafaqsanin waxba kama jiro iyaduna waa asal saxa waay macnaha marka kulligood waa hadallo isku meel ku imaanaya way macnaha ayib cinda ahlisunna masaladu sidaas way sidaa waxaa taqriirinaya sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaab liimaan ayuu sidaa ku taqriirinaya tusaalayaal buu u sameeyey aad u qiimo badan alimaam ibnu manda fii kitaabihi fii kitaabi aliimaan mid walba oo ah saddexdooda yacni wax weeyaan qalbiga iyo carabka iyo xubnaha iyo jawaarixda mid walba wuu sii faahfaahiyey maalan wuxuu yidhi afcaalu lquluubka afcaal lqulub waxaa ka mida alniyaat wاliraadaat wاlcilmu wاlmacrifatu biاllah wbima amara bih wاlictiraafu lahu wاltasdiiqu bihi wbima jaءa min cindihi wاlkhuduucu lahu soo maaragta yani walimrihi wاljlaalu wاlragbatu ilayh wاlrahbatu minhu wاlkhawfu wاlrajaءu wاlxubu lahu waxaasoo dhan waa acmaasha qalbiga wey macnaha niyooda qalbiga uu niyoonayo doonitaanka uu doonayo cilmiga qalbiga gelaya macrifada iyo garashada alle uu garanayo iyo wixii alla soo dejiyey qiridda uu arrinkaa ictiraafayo rumaynayo iyo wixii alla xaggiisa ka yimid khuduuca iyo isdullaynta qalbigu ilaahay isu dullaynayay amarkiisa weynaynta uu ilaahay weynaynayo hunguriga iyo rajada uu ka qabo ilaahay cabsida uu ka cabsanayo rajada uu qabo xubbiga ilaahay uu jecel yahay waxaasoo dhan maxaa la yidhaahdaa waa tusaaleyaal waxay u tahay acmaashii qalbiga acmaashii qalbiga wuu sii waday acmaasha qowlu lisaankana wuxuu miihaal uga dhigay iyadana aliqraaru billahi wa bima jaa min cindihi inuu carabku qiro oo uu ku dhawaaqo allah qiridiisa iyo wixii alla xagtiisa ka yimi wshahaadatu lilahi btawxiid walirasuulihi birisaala walijamiici alanbiyaai wrusul inuu carabku qiro ilaahay kelinimo u qiro rasuulkana sal lay sl risaalo u qiro ambiyada oo dhan iyo rusushiina kulligood risaalo u qiro oo uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah sidoo kale inuu carabku qiro rusushoo dhan inay ilahay rasuul soo dirto xaqay ahaayeen kadibna carabku wuxuu sameeyo o dhan baa soo gelaya waxaa soo gelaya tasbiixdii subxaan allah takbiirtii allahu akbar taxmiiddii alxamdu lilah tahliishii laa ilaaha ila allah ilaahay oo la ammaano nebigoo lagu saliyo ducada carabku uu ducaynayo dikriga carabku uu akhrinayo kullu dalika maxay tahay ya kulli waxay soo gelayaan waa qowlu lisaan mabaadida iimaankay ka midtah maxaa soo hadhay qaybtii u dambaysoo ah afcaalu ljawaarix yani xubnaha waxay sameeyaan ayadana waxaa soo gelaysa taacaadka iyo waajibaadka iyo mustaxabaadka xubnuhu sameeyaan oo dhan maxaa ka mida dahaaradaa ka mida markaad dahaaro qaadanayso ood qabaysanayso ama weysaysanayso iimaankiibay ka midtahy lanna xubnahaagiibaa samaynaya soo maa waxaa ka mida salaadaha shanta tukashadooda waxaa ka mida bisha ramadaan soonkeeda sakadii bixinteeda xajkii xajintiisa saas way macnaha yacni xubnuhu waxay qaban lahaayeen ama waajib ha noqdo ama ha sunno ha noqdee iimaankiibuu gelaya marka tafaasiil iyo tusaalayaal waay amilo iyuu sii bixiyey alimaam imaam ibn manda caleyh raxmatullah halkaa marka waxaynu garannay kulli waxaasoo dhan waxay gelayaan iimaankay wada gelayaan cinda ahli sunna waljamaca iimaan bay wada gelayaan <coughs> laakiin ha wada galaane waxaa haddana muhima inaynu ku baraarugno yacni khisaasha iyo arrimaha iimaanku kulligood iskuwa martaba maaha kulli isku wada martaba maaha wuxuu ku miaaliyey shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa miiaal tawdiixi aad u qurux badan wuxuu ku miaaliyey xajka oo kale buu yidhi xajku soo ma laha isagoo kulligood xaj acmaashu ay wada iyo haddana wuxuu leeyahay xajku arkaan hadii laga tago xajku buray waajibaad haddii laga tago xajku asaxayo laakiin ruuxu dembaabayo mustaxabbaad iyo sunan xajka dhammaystiraya laakiin aan burinaynin aanan dhaawacaynin laakiin ruuxii la yimaada ajir siyaadaa uu leeyahy wakadalika salaaddii sidaasoo kale iimaanka khisaashiisa hadda aan tilmaanay ayaa waxay u qaybsamaan qayb laasim ah oo haddii la waayo iimaanku burayo qayb waajib ah oo haddii la waayo iimaankii nusqaamayo laakiin uusan buraynin qayb saddexaad oo ah iimaankay dhammaystiraysaa laakiin dhaawacna ma keento buridna ma keento waxay tahay waa mustaxabaadka waa siyaadaadka iimaanka kobcinaya waa marka intaasoo dhan qaybahaasu marka u kala baxaya taas waa u tegi doonnaa insha allah tacaala iimaanku marka waxa weeyaan muhimaddu waxa weeyaan khulaasadeedu cinda ahlisunna waljamaaca acmaasha carabku samaynaya ama xubnuhu samaynayaan iimaankay ka mid tahay sidaas maana inay acmaashu iimaanka ka mid tahay ku tusay axaadiista nebiguna waa ku tusay sal ley waslam qur ku tusay waxaa ka mid tabaaraka wa tacaala wma kana allahu liyudiica iimaanakum fi suurati albaqara soo maahin maxaa laga hadlayay muslimiintu waa kuwii lix iyo toban bilood xagga baytulmaqdis u tukanayo salaadda ula jeesanay waa la nasakhay waa la bedelay xukunkaasoo waxaa u jeedsada markii kacbada loo soo jeediyey baa su'aala waxaa timid muddadii loo jeesanayay baytulmaqdis salaadihii aanu xaggaa u tukannay xaggay galeen markaasaa alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum alla ma uusan hanin mid dayacaya iimaankiinna iimaanka maxaa laga wadaa marka ya salaadihii baa laga wadaa ah, salaadihii aad alla dayaci maayo sidaas daraaddeed salaadu waa camal haddana iimaan baa lagu magacaaba sidaa waxaa u daliishaday aimo badan oo imaam axmed uu ka mid yahay waxaa ka mid ah alla yidhi tabaaraka wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafa'a wayuqiimu asalaata wayu'tu azakaata wadalika diinu lqayima towxiidkii iyo salaadoo la tukado iyo sakadoo la bixiyo waa alla wuxuu ku tilmaamay diinu lqayima kelimatu diin bimacnaa waxa waa iimaanka iyo diinka iyo waa isku meel bay imaanaysa marka waxaa lagu tilmaamay inay diinkii lagu tilmaamay waxaa ka mid a ah aayadda qur-aanka alla leeyahy tobaarak wa tacaala inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili اllah muminiin yaa waay mu'miniintu waa uun kuwa allah iyo rasuulkiisa rumeeyey kadibna aan shakiyin ma intaasaa haddana maalkooda iyo naftooduba jihaaday oo ilahay dartii ugu jihaad marka u fiirsa jihaadkii maxaa la geliyey ya iimaankii la geliyey Ah, jihaadku waa camal haddana maca dalika iimaankii baa laga mid dhigay sidaas weyaan marka aayaadka macnaha tilmaamaya fara badan yihin ama axaadiista nebiga sal ee tilmaamaysa inuu acmaashu ay iimaanka ka mid tahay waxaa ka mid a xadiidka imaamku uu inoogu sheegay matniga oo ah akmalu lmu'miniina iimaanan axsanhum khuluqan muminiinta midka ugu dhammaystirnaan badan xagga iimaanka axsanuhum wa midka ugu wanaaga badan khuluqan xagga ahlaaqa axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray waa xadiis saxiix ayib ka deliishanayaa wuxuu ka deliishanayaa laba goorba wuu deliishanayaa mar wuxuu u deliishanayaa asalka hore oo ah acmaashu inay iimaanka ka mar labaadna wuxuu u deliishanayaa asalka labaadoon u tegi doonno ah iimaanku inuu nusqaamo ziyaado midda hore wuxuu ugu deliishanayaa acmaashu inay iimaanka ka mid tahayba akhlaaqdu waa dhaqan soo hadana haddana dhaqankiibaa waxaa laga dhigay inuu iimaanka ka mid yahay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa ka idinku akhlaaq fiican soo ficil maaha soo dhaqan maaha akhlaaqdii fiicnayd baa marka iimaanka laga mid dhigay dhanka wuxuu uga deliishanayaa asalka hore waana midda hadda aanu keennaba waxaa ka mid ah axaadiista macnaha tilmaamaysa xadiidka loo yaqaana xadiiu wafdi cabdiqays wafdi reer cabdiqays ah baa nebiga u yimi sal lay slam sida bukhaari muslim ay warinayaan markaasay nebiga waxay weydiiyeen iimaanka bal iimaan nooga warran muxuu iimaan yahay bay dheheen markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal ley wasalam shahaadata an la ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wa iqaami asala wa iitaa'i azaka wa sawmi ramadaan wa an yuctu lkhumusa min almaqnam iimaankaasaa la dhaabuu nebigu sal ley slam iimaan waxaa la yidhahdaa inaad carabka ka qirto qalbiga ka qirto carabkana ka qirto cid xaq lagu caabudaynaysan jirin alla mooye nebi maxamedna rasuulkiisiiya labadaa markaad qirto salaadana aad toosiso si fiican u tukato sakadana iyo aad xoolahaaga ka bixiso bisha ramadaanna aad soonto xoolaha aad haniimaysataaned aad gaalada ka qaadataan inaad khumus ka bixisaan iimaan saasuu nebiga ku qeexay sal lay waslm marka iimaankii muxuu geliyey shahaadat lisaan shahaadat lqalbi wa shahaadat llisaan iqaamu salaa oo ficil ah, yani itaa'i zaka oo ficil ah, sawmi ramadaan oo ficilah khumuskoo la bixiyo haniimada laga bixiyo oo ficila ah. afcaashii akhwaashii kulli iimaan buu ka dhigay sal ley waslam waa adilada ugu cadcad bay ka tahay masalada iyada daliilka ugu dambeeya xadiis way fara badan tahay waa xadiidka abu hurayra cinda albukhaari wa muslim waa xadiidka loo yaqaano xadiidu shucabi aliimaan xadiiu shucab liimaan oo nabigu uri sal lay waslam aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba iimaanku waa toddobaatan mise lixdan iyo dhowr gabal waay qaybood waay fa afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat ldaa can اlariiq walxayaau shucbat min aliimaan ah, iimaanka shucabkiisiiy qaybihiisa iyo laamihiisa midda ugu fadliga badan waa oraah aad dhahdo laa ilaaha ila allah soomaali waa annuqu billisaan soomaali annuqu billisaan o wa adnaaha iimaanka shucabkiisa ta ugu hoosaysana imaatat lda waxa dadka dhibaya inaad ka fogayso way cani ariiqi jidka ka durkiso ma ficil baa ma qowl baa ma ictiqaad baa taas ya waa ficil yaa qashinkii iyo dhagaxii jidka yaallay inaad ka qaado iimaankay ka mid tahay buu nebigu sal aley wasalam walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mida xishoodka waxaa asal u ah qalbiga asal u ah marka kadib uu xubnaha saameeya sidaas daraaddeed xadiidu shucabi aliimaan saddexdiiba way soo galeen alqowlu waalficlu waalictiqaad intuba iimaan buu nebigu ka dhigay sal lla aley adilada macnaha tilmaamaysa way badan tahay waana mas'alada uu alimaam bayhaqi caley raxmatullahi kitaabkiisa la yidhaahdo shucabuliimaan waa kitaab weyn waaba masalada uuba ku saleeyeyba shucabuliimaan iimaanka iyo qaybihiisa ayib iyo laamihiisa macnaha sidaas weyaan masaladaasi waa ijmaac sida uu qur tusay axaadiistuna kuu tusay baa ijmaacuna ugu dureersaday waxaa soo guriyay ijmaacaas Eh, inay sunnada saxaabadii taabiciinta kulli isku khilaafsanyisku waafaqsan maa dhihi lahaa oo ijmaac tahay laysla ogolya waxaa soo guuriyey alimaam abu cubayd alqaasi bnu salaam alimaam shaafici baa laga soo guuriyaa bukhaari baa soo guuriyey oo yidhi waxaan ka soo gaadhay ilaa kun nin oo culimmadii muslimiinta wakhtigaa joogay baan la kulmay buuhi oo wadammadii muslimiinta kulli wada maray kulligood kunka culimada kulligood iskuma diidin buu yidhi inuu iimaanku qawl iyo camal yahay buhaari baa soo guuriyey laalakaai baa soo guuriyey baqawi baa soo guuriyey imaam baqawi ibn cabdilbar iyo hayrkood sidaas man masaladaasi marka waa sida iimaanka maxaa la yidhahdaa qowlun wa camalun wa ctiqaad asalka labaad ee hadalka imaamku kaga hadlay waxa weeyaan yaziidu wayanqus waa asal labaad kaa horuu farac ka iimaanku waana siyaadaa waana nusqaamaa yaziidu wayanqus muctaqadka ahlu sunnaha ayuu ka mid yahay iimaanku inuu siyaado muxuu ku siyaadaa biaacaat muxuu ku nusqaamaa bilmacaasi addoonku markuu macsiyo galana iimaankiisu waa isdhima hoos buu u dhacaa ilaa uu gaadho meelaha ugu hooseeya markuu daacada la yimaado khayrka siyaasadana iimaankiisu waa kobcaa wuu siyaadaa ayb aacaadkaa iimaanku ku siyaadaya waxaa soo gelaya aacaadka qalbiga kuwa qawliga iyo kuwa ficliga aacada waa saas qalbigu waa taacaystaa sooma maskaxdu waa taacaysataa qalbigu waa taacaystaa tafkiirka iyo aayaadka ilaahay uu ku fikirayo qalbigu waa taacaystaa xubiga khawfka aacada qalbiga aacada lisaanko soo tilmaana aacada jawaarixdu samaynayso kulligeed iimaankay kobcinaysa macaasiduna sidoo kale yani qalbiga macsiyada uu gelayo carabku macsiyaduu gelayo xubnaha iyo jawaarixdu macsiyaday gelayaan kullina waxay dhaawacayaan oy dhimayaan iimaankay dhimayaan asalkaasi oo iimaanku inuu nusqaamo una ziyaado ayadana adilay leedahay alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah fii saxiixii fii kitaab aliimaan buu baab u baabeeyey baabu ziyaadati aliimaani wa nuqsaanihi dhowr aayadood buu keenay marka waxaa ka mid a ah qowlullahi tacaala wasidnaahum hudaa hanuun baan u siyaadinay u fiirso soo siyaado maaha waxaa siyaadayaay waa iimaankii wuxuu yidhi sidoo kale keenay wayasdaada aladiina aamanuu iimaana muminiintii inay iimaan siyaadsadaan waxaa kale uu keenay aayadda qur-aanka ee alla yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum markaasaa wuxuu yidhi faidaa taraka shayan min alkamaali fahuwa naaqis nusuustaasi kulli aayahaas waxay sheegayaan hanuun iyo iimaan siyaadaya ayib nusqaanta xaggeedka daliil uga heli baa layidhi marka haltuus tilmaamaya aawey daliilkii nusqaanta markaasuu wuxuu yidhi shayga kamaalkiisa markaad ka tagto soo nusqaanuun imaan mayso isla aayadaha mafhuumkooda laga qaadanaya qaacide ah wuxuu tilmaamayaa dhahaysa kullu qaabilin liziyaadati fa huwa qaabilun linuqsaan sooma qaabilun linuqsaan yacni shay kastoo siyaado aqbalay nuqsaanna wuu aqbali karaa lianna intayna siyaadadu imaanin soo ma dhimanayn saas markan uu siyaaday iyo markiisii hore intuusan siyaa markaad isu fiiriso soo marka hore ma nusqaansana marka waxa weeye nas kasta oo ku tusaya siyaadat liimaan fa huwa daliilun bifaxwaahu wuxuu kugu tusayaa calaa nuqsaani liimaan ah, saas weeyaan aayadaha macnaha ku cad waxaa ka mida tabaaraka wa tacala waida tuliyat calayhim aayaatuhu eh, zaadathum iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun nusuus badan oo qur-aanka ka mida axaadiista nebiga sal ley waslam waxaa ka mida xadiidkii saxiix bukhaariyo muslim ku yihi nebigu wuxu uhi sal ley dumarka markuu ka hadlayay maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubbi arajuli alxaazimi min ixdaa dumarku wuxuu ku tilmaamay naqsu alcaqli waddiin markaasaa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow yani nuqsaanta diintu maxay tahay ah, markaasaa wuxuu yidhi alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum markay caadadu ka dhacdo ku dhacdo soo salaadiiyo soonka kama tagto waxay ha haa fadalika min nuqsaani diiniha bu nebi sal lay slm taas weeye nuqsaanta diinteedu bimacnaa u fiirso ruuxii salaada tukanayey iyo ruuxii cudurdaar shareecadu siisay uga tagay kala tage kan inuu iimaankiisu siyaado maxaa keenay ya taacadaa keentay kana inay iimaankiisa nusqaamoo la dhaafo maxaa keenay daacada uu ka tegay baa keentay saas man waxaa ka hadda aynu soo marnay xadiidu shacbi liimaan u fiirsa nebigu wuxuu yidhi iimaanku markuu intaas oo shucbo noqday afdaluhaa soo ka ugu siyaadsan maaha adnaaha ka ugu hooseeya soo marka iimaanku wuxuu leeyahay afdal iyo adnaa iyo mid dhexuu qur laftiisa manaa meelo badan buu ku tilmaamay muminiintu saasay u qaybsamayaan xadiidkii abu saciidin khudri baa isagana kutusi fii saxiix muslimo markii uu nebigu maraatibta inkaarulmunkarka ka hadlaya muxuu yidhi martabada ugu hoosayse ugu yar fain lam yastatic fabiqalbihi maxaa ka dambeeya wadalika adcafu liimaan waa iimaan meeshii ugu tabardarnayd waa marka jawaa'ir kale waa tagoranaya xadidka cabdullahi mascuud fi saxiixi muslim walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabbatu khardal iimaanku marmar wuxuu gaari karaa quraanjada yarta a ah, wax leeg buu qadarkiisu gaari karaa suu isu dhimay u nusqaamayo u nusqaamayo u nusqaamayo marna buuruhuba ka weynaanayaaba aad buu u weynaanaya sidaas wey marka iimaanku yaziidu wayanqus ijmac wey iyadana cimmada salafku iskuma diidin oo imaam bukhaari waa anagii hadda sheegaynay in laga soo guuriyey laalakaa'i baa bisanad saxiix kaga warinay imaam albukhaari inuu yidhi laqiitu akara min alfi rajulin min alculamaai bilamsaar kun nin oo culimmada muslimiinta ka mida ka badan baan la kulmay oo ciraaq iyo muxuu ahaay eh, xijaaz iyo basra iyo kuufa iyo dhulka dhammaan maray bu ka badanee culimmada ka mida ra'aytu axada minhum yakhtalifu fi ana aliimaana qowlun wa camal yaziidu wayanqus iskumayna khilaafsanayn buu ihi iimaanku inuu siyaadayo nusqaamayo qowlna yahay camalna yahay marka waa masale ijmaaca bayna ahli sunna sidaa wey marka marka labada asal aliimaanu qowlun wa camal iyo yaziidu wayanqus waa laba asaloo isa saaran kala faracnoo kala dhalanaya wey macana ayb ahlu sunnaha yaa ku mar walba markaynu tilmaano asalka ahlusunnaunta asiliniya adiladiisa yaa ku khilaafsan waa inaad fahanto yaa ku garabmaray waxaa ku garabmaray kooxo fara badan kooxahaasi waxaa ka mida jahmiyada oo waxay yidhahdeen iimaanku huwa almacrifatu billaah waalkufru huwa aljahlu billah iimaan waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen ilaahay garo haddaabaad garato ilaahay inuu jiro ood garato in isagu wax abuuray mumin baaba tahayba haddaad doonto shirki gal rususha diid la dagaalan marba haddaad ilaahay garanayso mumin baa tahay garashadaasi kama laasimaysa inaad rumaysood qirto kama laasimayso laakiin ma garato ma baratay inuu ilaah jiro waxna abuuro ama rume ama ha rumaynina mumin baa tahay dheh ka laasimaya hadalkooda ibliis inuu mumin yahay lanna ibliisoo ilahay ma yaqaan oo fircoon inuu mumin aha lanna fircoon ilaahay waa yaqaan soo ma wastayqanathaa anfusahum wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa fircoon iyo yaqaan ilahy iska yeelyeelahaya waxaa ka dhalanaya munaafiqiinta asnaafta gaalada ilaahay jiritaankiisa yaqaana inay muminiyiin baa ka dhalanaya qowlka jahmiyada waana abcad laqwaal can aladila wasunna fi hadi lmasala bal wuxuu leeyay shekhulislaam ibnu taymiya khaarij can ijmaaci lmuslimiina qablahu wixii muslimiin ka horreeyo dhan ijmaacoodii buu hadaliyuu ka baxsanya madhabkiisu macnaa bal in badanoo culimmada sunna ka mida way gaalaysiiyeen madhabka dadka qaba madhabka labaad ee qolada labaad ee khilaafsan waa madhabka maaturiidiyada iyo ashaacirada wada socda oo maxay qabaan aliimaanu huwa tasdiiqu bilqalbi bay qabaan qalbiga inaad carab kaga dhawaado waxba laazima inay xubnahaagu sameeyaanna waxba laazima haddaabaad qalbiga ka rumayso mu'min baad tahay ashaacirada iyo maaturiidiyadu fii hadihi lmas'ala waa murji'a waay alashaacira fii baabi aliimaan waa murji'o saas macana lianna aliimaan cindahum tasdiiq qaar baa waxoogaa madhab daciif ay ku sheegaane war alqowlu bilisaanna ku daray dhahan war carabka uun ku dara laakiin jumhuurtoodu waxay leeyihiin alimaan huwa tasdiiq sidaas weyaan waa murjia marka madhabka labaad saddexaadi waxa wey madhabka karaamiyada alkaraamiya waxa weeyaan iimaanku huwa aliqraaru billisaan bay leeyihin war qalbi qalbi iyo waxaa ka taga xubno iyo jawaarixna ka taga carabkuba hadduu ku dhawaaqo waa mu'min ruuxaas warde munaafiqiintii laa ilaaha ila allah bay leeyihiin xubnan ayaa kuu dirsaday carabkaba hadduu ruuxu kaga dhawaaqa waa mumin waa niman karaamiyaleh adiga wararkaasi waa iska fara badan yahay niman murji'atulfuqahaa la yidhahdaa jiro xanafiyada u badan oo iyagu waxay qabaan iimaanku waa tasdiiq bilqalbi wa iqraarun bilisaan jawaarixday acmaashay ka saarayaan murji'atulfuqahaa baa la yidhahdaa saasuu macnaha madhabka caanka ah ee nimanka waciidiye lidhada ay qabaan baa ka midoo waciidiyada waxaa laysku yidhaahdaa khawaarijta iyo iyo muctasilada waciidiye laysku yidhaahda maxaa waciidiye loogu bixiyey ya lianna waxay takhliibiyaan oy u bataan dhanka nusuusta waciidka iyo hanjabaadda ku soo aroortay dhanka naarta iyo cadaabka iyo gaalaysiinta xaggaa nusuusta ku soo aroortay bay u badan yihin soo ma fara badnoo qaar wacdi iyo yabooh iyo janno iyo naxariis iyo dabcin ah iyo kuwa naar iyo cadaab iyo ad adayga soo isuma jiraan ayagu dhanka adayga jiraan marka saas daraaddeed ba waxaa laisku yidhaahdaa alwaciidiya laysku yidhahda labadoodu maxay qabaan iimaanka waxaa la yidhahdaa bay yidhaahdeen qowlun wa camalun wa ictiqaad iimaanka waxaa la yidhaahdaa waa qowl carabka lagaga dhawaaqo ictiqaadka qalbiga iyo acmaasha jawaarixa oo soo kii ahlu sunnaha laftiisii maaha soo madhabkii ahlu sunna haddaan soo sheegna maaha sidaasay khawaarijta iyo muctasiladuna iyaguna saasay u qeexaan laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin baabka labaad asalka labaad oo ah ahlu sunnuhu waxay dhaheen al-iimaanu yaziidu wayanqus muctasiladii iyo khawaarijtuna waxay yidhaahdeen mana siyaado mana nusqaamee waa hal asal oo gamaamudan oo aan qaybsani karin waay halkaa asalkee isku yaalla haddaad qayb ka mida ka tagto kulli waad ka wada baxday laba mid waay adeer annaga haafhaaf ma naqaanee ama bannaanka joog ama bahalka dhammaystir laakiin nusqaan nusqaan iyo haafhaaf iyo waa kala dhiman yahay warkaasi socon maayo yaa imaa gaal yaa imaa ruux muynu iimaankiisu dhammaystirayn laakiin mumin iimaankiisu naaqisiyo waxoogaa kala dhimanoo si wax ka yihiin warkaa maba aqbali karray waa gaal bay dheh sidaas way maana madhabkaasi marka iyagiiyo ahlu sunnuhu waxay ku kala duwan yihiin ahlu sunnuhu waxay qabaan iimaanku waa qowl amal iyo ictiqaad laakiin waa kala duwan yahayoo ruuxii intuu qayb la yimaado buusan iimaankii ka wada baxaynin qaar intuu ka taguusan iimaankii ka wada baxaynin qoladan waxay yidhaahdeen maya ma qaybsami karee ama wuu wada imaanoo mu'min buu noqon ama hadduu qayb ka mida ka tago isagoo dhan waa ka wada tegay maba qaybsami karaba halkaa way meeshay khawaarijtii muctasiladii ahlu sunnuhu ay ku kala baxayaan middaa iyadaa way macana ayib adiga warka murtidiisa aynu qodobkaas soo gabagabaynay amaratu lkhilaafku maxay tahay amaratukilaafka ilan khilaaf marka la yidhaahdo masala laysku khilaafsan yahay midhay leedahay soo maha marka la yidhahda taxriirka marka la taxriiriyo khilaafka midhuu leeyahy waxa weeyaan ruuxa mu'minkaa ee dembiga weyn galay murtakibulkabiira dembiga weyn galay een gaalnimo gaadhsiisninun shirki ahayn ruuxa dembigaa galay wuu sinaystay waxbuu xaday dad buu dilay soomaariti dembi weyn buu galay xukumkiisu muxuu yahay cinda ahli sunna ayagoo asalkoodii iimaanka qeexiddii ay qeexeen ku salaynaya waxay yidhaahdeen ruuxa noocaasa waa mu'min naaqisuul iimaan soo ma adduunka waa mu'min oo axkaamtii dadka mu'miniinta la siinaya laakiin dhihi mayno mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay weeye waa muumin iimaankiisu dhiman yahay dhimanaanta iimaankiisa maxaa keenay calashaani dembiguu kalay baa keenay asalkii iimaankana kama bixine ruuxu waa mu'min sidaas daraaddeed waxay leeyihiin lama sin laa yucطaa aliimaan almuطlaq walaa yuslabu canhu muطlaq اliimaan ma kala taqaanaan aliimaan اlmuطlaq iyo muطlaq اliimaan aliimaan lmulaq waa iimaanka dhammaystiran waay la siin maayo mulaquliimaanna waxaa la yidhaahdaa asluliimaan iimaanka asalkiisiina laga saari maaye waxaan leenahay waa mu'min laakiin naaqisuliimaan soo maarit aakharana hadduu dembigaa weyn ku dhinto aakharo muxuu noqonayaa yah taxta almashii'a ilaahay doonitaankiisu hoos yaallaa laba mid baa loogu talin inuu ilaahay iska cafiyo oo sidaa jannada ku geeyo iyo in cadaabka la soo mariyo kadibna markii laga soo gooyo dambigiisa jannada uu ku dambeeyo soo maaha shafaacadan ku soo marnay cusaatu lmuwaxidiin inay naarta gelayaan qaar ka mida oy dhuxul noqonayaan kadibna laga soo saaraya somayna soo marin axaadiisteedii saas way macnaa marka waxay leeyiin hadduu sidaa ku dhinto aakharo waa taxta almashii'a adduunkana waa mu'min muslimoo axkaamtii muslimiinta lagu dureerin laakiin waa naaqisuliimaano iimaan dhammaystiran siin mayno sidaa waa madhab ahlusunna waljamaca qolyaha murji'ada isuge jahmiyada iyo murji'ada ashaacirada maturiidyada isku qaad qolyaha murjia isleeyihi murji'aduna waxay leeyihiin adduunka ruuxaas dembiyada waaweyn galay waxaan dhahaynaa waa mu'min kaamilul iimaan iimaanuhu ka iimaani jibriil waa muxamed sal alay waslam waa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahy isagiiyo jibriil waxba isma dooriyaan isagiiyo nebi maxamed waa isku iimaan halkaasay mareen sababtu maxay tahay xaggee ka timid mas'aladay ku salaysan tahayoo soomayna dhihin iimaanku waa garasho jahmiyadu qolana soomayna dhihin iimaanku waa un tasdiiq ma siyaado mana nusqaamo soo marka waxa weye kii tasdiiq laga helay intaasi laguma kala dheero dadku isma dheera saas daraaddeed dembiyadan la gelayaay iimaanka ma saamaynaya asalkaana dadku waa ku siman yihiinoo isku mid bay ka yihin mu'miniintoo dhan malaa'igta rususha cusaatulmuwaxidiin waa isku mid bay leeyihin martaba waaxid ruuxii sidaa ku dhinta aakhare maxaad dhahaysaan garanay adduunkii iimaan kaamilaad siiseene aakhare warkiisu muxuu noqonaya waxay dheheen jannaduu gelayaa naarna arki maayo oo naar yaa galay dheheen naar gaal baa galay dheheen iyo munaafiq laakiin ruux mu'mina naar galay oo kadibna naar laga soo saari doonaa adeer warka ka baxwaa naar gaal umbaa gala laakiin mu'min baa naar galay ma jiro murjia halkaasay marta sidaas weyaan yaa inoo laaban nimankii waciidiyadaa soo maaha waciidiyadu maadaama ay dhaheen iimaanku ma qaybsamo yaa acmaashoo dhanna iimaankay gelaysaa ninkii dembi weyn galay khawaarijtu maxay dhaheen ya ay dhaheen iimaanku ma qaybsamo asalkoodu sidaa ahaa ninkii dembi weyn galay agtooda waa gaal adduunkana waa gaal aakharana naartuu ku waaraya lanna maalan zinuu galay soo maa meeshay ahlu sunnuhu leeyihiin iimaankiisu waa isdhimay ayagu waxay leeyihiin iimaankii qaar baa tegay hadduu tegayna ma qaybsamee wada tag sooma ruuxu dad buu dila xaqdirro ku dilay iimaankiibaa tegay wax u kala hadhaya ma jiree iimaankiisi waa israacoo meesha ka baxa waa gaaloobay marka aakharana maxaad gaal dhintayee naartuu ma jirto muwaxid baa naar geliyo laga soo saariya naartay ku waarayaan wixii lagu guro oo dhan ka soo bixi bima fii dalika cusaata dadka ahluliimaanka cusaada waaba gaala agtooda muctasiladu aakhara way ku waafaqsan yihin waxay aakhara naartay ku waarayaan waa gaalo adduunkana adduunka waxay idhahdeen waa manzila bayna almansilatayn shanta asalee muctasiladu ay leeyihin waxaa ka mid a yani asal la yidhaahdo almanzila bayna almansilatayn masaladan iimaanka salka ku haysa waxay yidhaahdeen gaal weeyana dhihi mayno mu'min weynana dhihi mayno laakiin labadaa dhexdooda darajo u dhaxaysuu yaallaa waxaa lagu yidhi qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigu sal lla alay waslam axkaamteedu gaalna axkaam loo dejiyey baa jirta mu'min iyo dadka muslimiinta axkaam loo dejiyeyna waa jiraan laakiin labadaa waxaan ahaynoo labeeb ah bal axkaam loo dejiye soo helaaley xataa munaafiqiintu maadaama daahirkooda ay muslimiin ka yihiin axkaamta muslimiintabaa adduunka lagu socodsiinaya sooma muslim ahaan baa loola dhaqmaya saas daraaddeed axkaamtu ama waa muslim ama waa kaafir axkaamada adduunku laakiin manzila bayna almansilatayn labeeb labadaa u dhaxeeya bal axkaam loo dejiye qur-aanka iyo sunnada ka soo hela ma jiraan marka waa khuraafaadka ahlubaailka w man marka asalkaasi bimacnaa fahma oo asalka tacriifka iimaanka qowl wa camal yaziid wayanqus amaradiisu waxaa ku fadhida masale la yidhaahdo xukmu murtakib lkabiira kutubta sunnada qaar ka gooni bay u saaraan xukunkaas yani waxa weyaan laakiin wuxuu farac ka yahay asalkaasuu farac ka yahay masalada ah murtakibu lkabiira ma gaal baa mise muslim xukunkiisu muxuu noqonay masaladaasi marka waynu ku dheeraanay laakiin inaad fahantaa baa muhim ah saas way marar fara badan soomaalidu eh, waxoogaa aqoonteenna waxaa xadidaya waxaan iska jecel lahay laqmada kormarkaa baan iska jecel lahay soo laqmada kormarka tafsiirka laqme dhinac uga baxa kutubta xadiiska wada laqmeyo dhanka kale uga baxa kutubta tawxiidka laqmeyo dhanka kale uga baxa dhanka kale uga wada baxday masaa'isha haddaadan kuu ta'siilsanayn oo wixii khilaafay iyo maxay ku khilaafeen iyo adiladeediiyo kuu ta'siilsanayn masale yaroon laqmadaada soo marin baa kugu imaan kadibna yani wax wey kaba lug bixi karta saas daraaddeed cilmiga waxaa fiican inuu kuu salaysan ah, yahay baa fiican imaamku wuxuu yidhi marka yaziidu waa siyaadaa iimaanku wayanqusu aliimaanu qowlun wacamal yaziidu waa ziyaadaa wayanqusu waa nusqaamaa kamaa jaaa sida ku yimid fi lkhabari xadiidka ku yimid akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa qaala wuxuu yidhi imaamku waman taraka ruuxii ka taga asalaata salaada ruuxii ka tegay faqad kafara waa gaaloobay walaysa ma ahaanin min al acmaali acmaasha xaaluu ka mid yahay shay-un shay ma ahaanin shaygaasoo tarkuhu ka tegidiisu kufrun ay gaalnimo tahay ila asalaata salaaddii mooyaane man tarakahaa iyadase ruuxii ka taga faqad kaafhuwa isagu kaafirun waa gaal waqad axalla allaahu allana waa banneeyey qatlahu dilkiisa alla waa banneeyey masaladan imaamku uu wa camalun wa ctiqaad macnaheedu waxa weeyaan kufriga iyo gaalnimaduna saddex buu noqonaya saddex meel mid buu ka yimaada ictiqaad inuu ka yimaado gaalnimadu oo qalbigu gaalnimada la yimaado inuu carabku la yimaado carabku ku dhawaaqo wax gaalnimo ah in xubnuhu sameeyaan wax gaalnimo keenaya sooma soo iimaanku maydhadhin saddex jiir wey oon kala maarmin saddexdaa meeloodoo iimaanku usuusha u aba saddexdabana gaalnimo waa ka timaada oo waxaa dhici karta ruux qalbiga muminka carabkana iimaankii kaga dhawaaqaya inuu ku kaco fal iyo ficil keeni kara inuu diinta ka baxo ma dhici karta mise ma dhici karta ya ruuxii ashahaadanaya salaadana tukanaya qalbigana iimaankiisu ku jiro oo misxafka ku istaaga ka warrama war ma gaaloobahaya waa gaaloobahaya saas daraaddeed afcaashu gaalnimo waa keentaa aqwaashuna waa keentaa ictiqaadkuna waa keena saas ayb mas'aladan marka taariku salaadka ee halkan uu ku baabeeyey salaadoo laga tago waa ficil soo ma waa afcaaluuljawaarix ruuxii waajibaadkii diinta tii ugu horraysoo salaadda ahaa ka tagay ma ba mise waa muslim masaladaasi waa masala khilaafiya cinda a'immati sunna culimmada salafka iyo a'immada sunnadu mas'alo laysla meeldhigi maaha taariku salaadka xukumkiisa waxay isku waafaqsan yihin oon iyada khilaaf ku jirin ruuxii salaada uga taga diidda uu diidan yahay waajibnimadeeda waaba inkirsan yahay kaa inuu gaal yahay layslama diidana khilaafku wuxuu imaanayaa markii uu salaada samaynteeda uga tago wahsi ya war waan inuu ilaahay igu leeyahy waa waajib ya laakiin iyo shaydaan iyo naf baa i waa caajisana tuka markaan istidhaahdo unbay soo istaagaysaa baashu diidanta laakiin waan qirsanahay inay waajibto kaa way midka laysku khilaafay ayb alimaamu axmed caleyh raxmatullah madhabkan uu maray oo inuu taariku salaadku gaal yahay wahsiga uga tegay waa madhab saxaaba ridwaanulahi calayh saxaabadii nebiga sal lay waslam baa sidaa qabo sida cabdulahi bnu shaqiiq uu ka warinayo kaana asxaabu muxamedin sal ley waslam nebi maxamed saxaabadiisii waxay ahaayeen laa yarawna kuwa aan arkin shay-an oo min alacmaali tarkuhu kufrun hayra sala camalka tegiddii ay gaalnimo tahay salaada unbay u arki jireen saxaabadii nebigu sal ley waslam haddii laga tago diinta lagaga baxayo salaaday u arki jireen saxaabadu tirmidi baa soo saaray waana saxiixi aarkaas sidaasoo kale saxaabada nebigu taariku salaadka inay gaal u arki jireen ibnu xasmi wuxuu ka soo guuriyey cumar ibnu khataab cabdiraxmaan ibni cawf mucaad ibnu jabal abu hurayra iyo hayrkood markaasaa wuxuu yidhi laa naclamu lihaa'ulaa'i mukhaalifan min asaxaaba raggaa taariku salaadka gaalaysiiyey cid saxaabadii ka midoo arrintaa ku khilaafsan ma ogin buuri mundir baa isaguna wuxuu ka soo gooriyey cabdulahi bn mascuud iyo cabdulahi bn cabbaas saxaabadii nebiga marka la dabagalo aahaartooda wixii lahaya la uruuriyo lama hayaa la leeyahay nin saxaabada ka midoo laga soo guuriyey taariku salaad waa muslim ijmaacoodu wuxuu ku dureesay sida muuqata taariku salaadku inuu gaal ah inuu gaal yahay diinta ka baxay sidaas way macnaa a'immadii sunnada waxaa ku waafaqay imaamu axmed taarikusalaadku inuu gaal yahay a'immo kale cabdulahi bn mubaarak isxaaq ibnu rahawiya abubakr ibn shayba iyo hayrkood a'immo waaweynoo culimmadii sunnada ka ah ku waafaqsan daahirka nusuusta qur'aanka iyo sunnadu madhabkaasay xoojinayaan taarikusalaadku inuu gaal yahay haddasoo saxaabada ijmaacoodii lama soo guurin ayb sunnada nebigana wuxuu ahaa daahirka qur'aankana aayado fara badan ayaa daahirkooda laga fahmaya taariku salaadku inuusan muslim ahayn ama axaadiista nabiga sal ley wasalam waxaa ka mid a ah xadiidka burayda ahay nebigu uri sal ley wasalam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar annagiiyo gaalada waxaa noo dhexeeyaay waa salaada ruuxii ka taga waa gaaloobi yani xaajiska u dhaxeeya dadka waa inaad islaam noqoto inaad gaal noqoto waa salaada kii ka taga waa gaaloobay tirmidi nasaibnmaaja baa soo saar waana xadiis saxiix xadiidka jaabir baa ka mida oo imaam muslim uu soo saaro nebigu sal lay waslam ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa ninka ruuxaa laga wada rag ahaado dumar ahaado iyo gaalnimada iyo shirkiga waxa u dhaxeeya waa salaada ka tegiddeeda haddii uu salaaddii ka tegay gaalnimadiiyo shirkigiibuu ku dhacay wax isagiiyo gaalnimadiiyo shirkiga kala celinaya ma jira markaas sidaasi marka waa sida ay adiladu u xoog badan tahay saxaabada iyo taabiciintuna u badnaayeen gadaal dambe a'immada agtooda waxay noqotay masaladu masle khilaafiya noqoto ayib jumhuurta a'immada madaahibtu a'immada madaahibta badankood waxay qabaan taariku salaadku inuusan gaal ahayn oo uu yahay muslim caasiya yani taariku salaati takasulan imaam shaafici iyo maalik iyo sidaasay qabaan abu xaniife waxay leeyihiin gaal maaha ee waa muslim caasi laakiin waxay isku waafaqsan yihiin yustataab fain taaba wailaa qutil towbadkeen baadhi waa soo qabanaya la dayni maayo isagoo taariku salaada meelaha inuu iska xarxaragoodo oo mujtamaca iska dhex joogo meelaha marmaro lagu fiirsan maayo waa soo qabana markaasaa leeyihi adeer towbadkeenu salaada tuko hadduu tukado fa biha wa nicmat waa la iska daynaa marka hadduu tukan waayo qoortaa loo casayn bay taa waa isla ogolyahay ee qolada qabta inuu gaal yahayna waxay leeyihin dilkiisu waa ridda gaalnimaa loo dili oo haddii gaalnimo loo dilo maxaa ka dhalanaya ya haddii gaalnimo loo qisaaso loo dilay maxaa ka dhashay de ka dhashay gaal la dilay waay qubuurta muslimiinta lagu aasimaayo maayo muxuu ahaa yidhi salaatu janaaso lagu tukan maayo xoolo laga dhaxli maayo murtad la dilay waa marka waxay leeyihin imaam axmed iyo qaarka qaba inuu gaal yahay gaalnimo loo dilayo yuqtalu riddatan qolyaha qaba inuu muslim caasi ay yahayna waxay leeyihiin haa waa la dili laakin yuqtalu xaddan sida ruuxa zinaystay xad loogu dilo soo oo ruuxa ruux dilay xad loogu dilo isagoo muslim ah kanna sidoo kase waa muslim caasi oo xad galay xad ahaan baa loo dilaya haddii sidaa loo dilana waxay leeyihiin waa muslim waa lagu tukan qubuurta muslimiinta lagu aasi axkaamtii muslimiintu qaadanayaan marka laakiin in la soo qabanayo la daynaynin waa isla ogolyihin ayib masaladaasi waxaa inaynu baraarujinno khilaafka ku jira mas'alada taariku salaadka oo aimmadii eh, salafku ay isku khilaafsanaayeen ma saamaynayso masaladii yani waxa weeyaan masaladii iimaanka iyo kufriga salka looma saari karo lama dhihi karayo ruuxii taariku salaadku waa muslim yidhaahdo waa murji'i lama dhihi karo sidaan loo dhihi karin ruuxii yidhaahdo taariku salaadku waa gaal waa khaariji ma dhihi karayo leanna masaladiisa noocan oo kale ah ee bayna asalaf wal a'imma khilaafiyada ah, khilaafkeedu waa khilaaf saa'iqa ninka qaata madaahibta mid ka mida firaqda looguma abtirin karayo oo lama dhihi karayo maalan imaamu shaafici iyo raggiidu taariku salaadku waa muslim lama dhihi karayo madhabkii murji'aday mareen waa khalad qolyaha qaba salaadku inuu gaal yahay sida imaam axmed iyo ragga la lama dhihi karayo asalkii khawaarijtay wax ku salayna lama dhihi karayo masaladu marka waxa waa masale khilaafiya bayna culamaa'i sunna halkaana salka looma saari karayo hada billahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarik cala nabiyina mxamed ala ali w sabi slm